بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك بن يحيى عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن الرافع مولى أم السلمة أم السلمة أدونك وحريسيها زوج النبي النبي حاسكيسي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ويديي عبد الله بن الرافع عاسي أبا هريرة ويدي عن وقت الصلاة صلاة وقت جيدا فقال أبو هريرة وحويري أنا أخبرك عنك كاغا ورميا salli duhra duhurka tuko idaa kaana markuu yahay dilluka harhkaagu midlaka adigoo kale waalcasra casarkana tuko idaa kaana markuu yahay dilluka harhkaagu midlayka adiga labanlaabka waalmaqriba maqribkana tuko idaa qarabat ishamsu adeedu markay dhacdo waalcishaa cishahana tuko maa baynaka adiga iyo wa bayna thulitsi alleyli habeenka saddex meelood hal meel markay tagta inta u dhaxaysa wasalli subaxa subaxana tuko biqabashin yacni alqalasa wakti mugdiya oo hore u tuka macnaha halkaasi sanadka haddaan dib ugu noqonno yaziid binu ziyaad ninka loo yaqaan yaziid binu ziyaad ibnu abi ziyaad almaqsuumi waa nin fiqa weyaan reer bani maqsuum buu ka mid yahay dabaqada lixaad buna ka mid yahay cabdulaahi bin raafic kunyadiisana abuuraafic baa layidhaahaa cabdulaahi bin raafic kunyadiisa abuuraafic baa layidhaahaa almadani isaguna waa hiqa weeya waayahay waana waxa weeyaan waa taabiciintuna ka mid yahay waa nin hiqa dabaqada saddexaad buuna ka mid yahay ninkaas meeshan marka Eh, waxa weeyaan abu hurayra wuxuu tilmaamay awqaadii salaada wax kamida mida ah. duhurka maalan wuxuu tilmaamay markaas waxa weeyaan awalkiisi aakhir casarkana awalkiisi adu maqribkana awalkiisi cishahana awal iyo waqtul jawaas intaas isku daray halka marka yacni al tafsiirka ayaa wata meesha yacni al yacnii alkalas meesha ay ku qoro ee waxaa weeyaan mugdiga yaa wata oo tafsiirka ayaa wata waa ninka loo yaqaana yaxyaa binu yaxya ninka loo yaqaano weeyaan yaxyaa binu yaxya ninka loo yaqaanaa wata midda kale halkaa faa-iidan idin sheegi alimaam ibnu cabdilbar raximahullahu tacaala wuxuu leeyahay mawaaqiidda kolkii mawaaqiitu salaa laga hadlayo ee muwadayba la socdo laa tu'khadu min ra'yin buu leeyahay weligeed ra'yi maba noqotaba iyo fikir ma noqoto iyo waxaa weeye sihaad wuxuu leeyahay mawaaqiidda ku sugan muwada imaamu maalik kulluhaa tawqiifiya weeyaan yacni wuxuu ka wadaa waa mawquuf min jihati lafdi waana marfuuc min jihati alxukmi oo xukumkeedu waa xukmu marfuuc buu leeyahay kadalika zarqani ibnu cabdilbarna waxaa fi tamhiid وحدثني ويورهم يحيى عن مالك ويورهم وأي أنك يحيى يورهم له عبيد الله بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وكورهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن الزهل ويان منك لو يقانا أبي طلحة سوى زيد بن السهل بن بقى عيسى ليلها الأنساري وثقة وأنا المدني أنقص عنا يوم مالك مرقى مرنا توص بقى قادا مرنا واسد وكا قادا وحبا ودحيا sida fi kitaab اlaadaan oo kale can anas bn maliki anahu qaala wuxuu hi kunaa waxaana nusali casra casrka wii tukanaa uma yakhruju linsaanu qofku wuu bixi jiray ilaa bani camar bin cawf buu bixi jiray fayajiduhu markaasuu heli jiray yusalluuna alcasra casrka iyagoo tukanaya marka qubay deganaayeen madiine markuu kusoo tukado qofku uu halkaa ka yimaado ee qubo uu yimaado isagoo ku jira markaas waxaa weeyaan iyagoo salaadii ku jira buu iman jira markaas طيب اللهم استعان عليه تقلام وحدثني يحيى ويورهي عن مالك بن كورهي عن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري منك الله يقانه عن أنس بن مالك بن كورهي أنه قال وحور كنا وحانا نصلي كويت كنا العصر عصرك ثم يذهب تجري الذاهب كتغي إلى قباء ما شقب الله يقانه فيأتيهم مرقاس أتجري والحال الشمس عليدنا مرتفعة أيسر رئيس xadiidku wuxuu tilmaamayaa in markaas awalka laga tukan jiray salaada casar xadiidkan bukhaari iyo muslim way soo saareen waxadathanii wii warramay yaxya can maalik buna ka warramay can rabiicata bn cabdiraxmaan rabiicata bn cabdiraxmaan magiciisa rabiica ma ah rabiica magaciisa saxda lama yidhaah waxaa loo yaqaanaa magaciisa farquuq baa loo yaqaanaa madi eh, rabiicatu oo ku magac dheer yahay waana min culamaai alxanafiya weeyaan waana mufti almadiina alimaamu maalik waxaa ka sugan inuu yidhi dahabat xalaawatu lfiqhi mundu maata rabiica fiqhiga macaankiisii huu baaba'ay rabiica markuu dhintay buu yidhi nin wuxuu ahaa muftigii madiina buu ahaa ninkaa loo yaqaano rabiicata bn abi cabdiraxmaan wuxuuna dhintay kun waxaan ujeedaa boqol iyo soddon iyo lix markii jirada nabiga sal allahu alay w slam alqaasim ibn maxamed waa qaasim ibn maxamed abi bakr sidiiq weeyaan marka waa min fuqahaai sabca bilmadiina isaguna iskaga soco annahu qaala wuxuu yidhi qaasimkaasi maa adragtu nnaasa dadka ma soo haleelin dadka hadda uu sheegaya waa saxaabada liannahu min kibaari taabiciin ilaa wahum yusalluuna duhra iyagoo duhurka tukada mooyaane bicashiyin galad bay tukan jireen marka wuxuu ka wadaa cashihii waxaa loo yaqaanaa cadaadu markay samada bartankeeda ka suushay xaggaa samada u suusho laga bilaabo ilaa intay maqribka ka gaadhaysa ka dhacayso baa waxaa loo yaqaanaa cashiyi dayib marka waxa weeye waxay ka dhigan tahay wakhtiga duhurka dib bay u yardhigayeen marka tan waxay culimadu ku ta'wiiliyaan lacalla markay aada u kulushahay oo kale laakiin taas hadda innaga badanaa maxaa idhaahaa lama lama dabaqi karo sababtu waxay tahay qofka masaajidku kama fogo waxaa laga yaabaa shan daqiiqo ama toban daqiiqo uga badnaan inuu socdaa laga yaabaa masaajidku ku tukanayaba marka waxa wey cadaad badan ba inaan marin baba suuragalaba waktigaa laakiin waxaa laga yaabaa madiina wixii dhinacyaheedoo dhan iyo tuulayaasha ku dhow oo dhan say usoo socdaan intay soo lugeynayaan baaba waxaa weyaan saacada ahaydba marka ay masaajidka nabigeena ay iman jireen sala allahu caleyh wasalam halkaa waxay ka dhigan tahay marka way dib bay u yar dhigi jireen waqti marka kay tukan jireen baabu waqti aljumucati xagga marka lafdiga aljumuca waxaa kuu banaan jumucati oo miimka la godo waa luuqada reer xijaaz waxaa kaloo kuu banaan jamacati inaad tidhaahid waa luuqada reer tamiim waxaa kaloo kuu bannaantaynu inagu aad isticmaalno jumcadaynu idhahnaa sooma waan rabnaa sooma jumcada luuqadaasi way jirtaa waa luuqada reer caqiil baa la yidhaahaa luuqaadka carabta badan aan ka soconno saa darteed waxa weeyaan bal markaad carabta waxa weeyaan ay hadlayaan oo kale ninba waxa weeyaan kalaan buu iskaga hadli aduu carabigaa taqaano in lagu hadli waayo laga yaabaa oo saacad oo eerto war waa sidee waa luuqaadkooga badan dayib وحدثني يحيى باي ورن عن مالك وكورن عن عمي هذيركي هذيركي النافع وليدا مغعيس كيديسنا بي سهيل كاس بن مالك أبي سهيد بن مالك عن أبيها أبيب كوري أبيهنا ومالك لفتي سويا أنه قال إن كنت وحانا أراك أركا طنفسة وسجاية قال لي عقيل بن أبي طالب الصغناتي عقيل بن أبي طالب وحيوال عليهم علي بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب ولا عليهم يوم الجمعة مالك الجمعة تطرح ولا تور جري إلى جدار المسجد مساجد كل شيء وكي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ilaa jidaari masjidi masaajidka nabiga sala allahu calay wasalam gidaarkiisa loo dhigi jiray fa idaa qashiyad infasata markuu sujaadda uu daboolo kullahaa dhammaanteed dililjidaari xarkii gidaarka ka soo rogmaday markuu daboolo sijaadadaasoo dhan kharaja cumar ukhadaab baa bixi jiray wa salla aljumucata markaasuu jumcada tukan jiray qaala maalig wuxuu yidhi wawaalidu abi suhayl qaala maalig wuxuu yidhi marka maaliga la sheegaya hadda ma aha maaliga kitaabka qoray waa waxa weeyaan abi suhayl aabihii weeyaan uma narjicu waanu noqon jirnay bacda salaati ljumucati salaada jumcada kadib fanaqiilu markaasaanu qayluushan jirnay e, qaa'ilata daxaa'i gallinka hore qayluushigiisa halkaa waxay haddaan dib ugu noqonno caqiil bin abi aalib e, waxa weeyaan waa wuu islaamay wakti dambuna islaamay baa la waana cali iyo jacfar labada uu ka weynaa waana markaas waxaa weeyaan saxaabi caalim ah waxaa weeyaan sida ibnu xajar casaan taqriibka uu ku sheegay nabiguna sala allahu alay slam waa ninkuu ku yidhi innii uxibuka xubayni xuban liqaraabatika wa xuban limaa kuntu aclamu min xubi cammi iyaak laba shayba waan kuu jecelahay kow qaraabanimada iyo ahlubeytka aad ka mid tahay waan kuu jecelahay laba waxaan kuu jecelahay oo kale waxa weeyaan adeerkay jacaylka uu ku jeclaa ogaa oo aad buu ku jeclaa labada arrimood baan ku jeclaa lixdan markay hijradu ahayd buuna dhintay waxaa kaloo la yidhaahaa markaas waxaa weeyaan lixdanka dabadeedna way culimada qaybo ka mid way sheegeen marka waxaa la samayn jiray sijaayinta lasoo qaado baa gidaarka masaajidka loo dhigi jiray harka masaajidku markuu soo rogmado oo sijaayadaa uu qariyo xilligaas ayaa waxa weeyaan jumcada la tukan jiray markaas way xadiidkan marka culimmada qeybo ka mid ah waxay u daliishadeen eh, waxay u daliishadeen waxaa weeyaan in jumcada la tukanayo qabla zawaal cadeedu intayna sabada bartankeedaba ka zuulinayna xaggaa u badan in la tukanayo maalan waxay u daliishadeen eh, lixdoo buuraaba in jumcada laga bixi karo haddaan saacaddeena hadda ku dabaqno qaar baa saa qaba oo waxay yidhaaheen qayluushigan la sheegayo hurdadan yari asalkeedu waxay noqotaaba yidhaaheen nisfa nahaar maalinku markuu kala badhmo waxaa wey lix sac markay dhammaato oo kale markaasay qayluushin jireen dee haddii la yidhaha jumcadii bacda zawaal ha noqoto dee qayluushigii wuxuu ku dhacayaa nisfa nahaar maahe waa gelinkii dambe yidhaaheen marka waxaa wey waxay ka dhigantaa yidhaaheen eh, qabla zawaal buu tukanayay taas waxba kama jiraan sababtoo ah waxaa laga wadaa hadda taa lafteeda waxaa weeyaan qayluushiga bacda aljumca ay qayluushin jireen hadda ayaa ku qoran xadiidka waxaa kaloo meesha taallaan qabla zawaal wakhtigiiba ma gaadhay salaadu wakhtigii salaadu ma gaadhay salaadda awalkeed wuxuu ka bilowdaa duhurka ama jumcada zawaalku ka bilowdaa taa waxaa lagu radiyey xadiidka waxaa ku sugan markaa abi daawud iyo nisaa'i ay soo saareen inuu nebigu sal slam cirbaad binu saariya inuu ku yidhi halumma ila alghadaa'i almubaarak suxuur baa la joogay waqtigii qada barakaysan de marka waxa la oran waa qadaa laga wadaa qadadii saxda ahaydo maalin baa la cuni miya qada waxa loo yaqaana luqada carabi wixii maalin la cuna sooma marka maalin baa la cunayaa baa laga ayaa laga soo qaad ayaa laga dili ayaa loo dilishan weesha maya looma dilishanayo dayib aan ka socono saas kale marka ee laftigan qayluushiga loo dilishan maayo waxa weeyaan qabla jumcada inta aan ka soconaa xagga midda kale ad waxaa farqi u dhexeeya duxaa iyo daxaa'i farqi waa u dhexeeya daxaa waa mudakar waa lab weeyaan duxaana waa mu'anas saas weeyaan وحدثني ورحمة يحيى عن مالك وكوري عن عمر بن يحيى المازني عمر بن يحيى بن عمارة المازني ما ليلها عن, عن ابن أبي السليد ابن أبي السليد كان مقع عيسى عبد الله ما ليلها لكن مقع أبي ولا يسوى عيسى culimada uh, uh, qayb uh, kamid waxay yidhaaheen cabdullaahi ibnu usayd baa la yidhaahaa waxay yidhaheen usayr baa la yidhaahaa barhkood usayd usayrata adwarkaas anna cuthmaan bnu cafaan waa khaliifkii saddexaad cashar mubashiriin biljanna kamid ahaa eh, dayib ka socona saabiqiin alawaliinka qur-aanku sheegayna wuu kamid mid ahaa sanadkii caamulfiil ee nebigu dhashay sal salam lix sano kadib uu dhashay xilligaas caamulfiil markii lix sano laga joogay xilligaasuu dhashay abubakr baana islaamnimada ugu yeedhay sidii buu ku islaamay markaasaa nabigu sal slam uu guuriyey gabadhiisii ruuqiya markay ka dhibatayna waxaa weeye walaasheed umukalfuun baa loo guuriyey waqtigii bedel walidaalika waxaa loo bixiyey dinnuurayn aan ka soconno khilaafadiisana wuxuu qabsaday maalin ithnayna maalin ithnayna bisha dilxija waxaa weeyaan allahuma mustacaan bisha dilxija markaas waxaa weeyaan meelaha allahuma mustacaan waxa weeyaan markay ka hartay hal habeen aduu sagaal iyo labaatankeedii saddex iyo labaatan markay jiran ahayd waaya wuxuu yihi marka sallaa wuu tukaday cuhmaan aljumacata jumcadii bilmadiinati meesha madiinuu ku tukaday wa salla alcasra casrkana uu ku tukaday bimalalin jumcad intuu madiina kusoo tukaday uu halkaa ka yimid buu meesha malal la yidhaaho buu ku tukaday intee labgay isku jiraan marka labadaa meelood malal iyo markaas waxa weeyaan iyo madiina waxay isku jiraan taqriiban markaas waxa weeyaan meelaha markaas waxa weeyaan dhowr mayl bay isku jiraan midna saddex mayl oo kale ayay isku jiraan marka aan ka soconno qaala maalik wuxuu yidhi marka waa maalik kitaabka qoray hadda wadaalika arrintaasi waa litahjiiri in horey loo tukaday iyo surcati sayri iyo socodka deg اللهم مستعان باب من أدرك رقعة من الصلاة قفك الصلاة وقت كذا هل رقعات كسو قارة انت كان لها وقت مثلا صلاة دي بقلي هل رقعات من كنت كذا وقت صلاة بحي وقفك أكبر حكم قيس وبي قال قال حدثني قال وحور عبيد الله حدثني يحيى بن ورمي عن مالك بن ورمي عن شهاب الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور من ادرك قفك صلاه ركعه ركعه ومن الصلاه صلاه كامله فقد أدرك صلاة الصلاة وصوها ليلي هل هل ركعات dadka soo gaadho waqtiga salaada salaadaasi waa salaad waqtigeedii aad tukatay walaw ay fiican tahay hore inaad tukato وحدثني عن مالك بيقول عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول كيرا إذا فاتت إذا فاتت كرقعته حبل ركعه هذي كاتكتو فقد فاتت سجدته سجود با كاتكتو marka ma sujuud keli ah kaa tagtay mise salaadii waa laga wadaa mee salaaddii o dhan baa laga wadaa faqad faatat ka sajatu bimacnaa salaaddii waa kaa tagtay waa meesha balaaqada u yaqaaneen culimmadu waa min tacbiiri aljuz-i wa iraadati alkulli qeyb baa la cabirayaa dhammaanna waa loo jeedaa hal sujuudoo salaaddii ka mid ayaa la sheegay salaaddii o dhan baa laga wadaa marka aan ka marka isagu wuxuu yidhi salaaddii baa macnaa kaa tagtay saas وحدثني عن مالك وكور انه وحدثني عن مالك وكور انه مالك بلغ waxa soo gaar waka بلاغات امام مالك بليلا marka بلاغات امام مالك xukunkeedu waa maxay ma mawsul ba ma maqduuc ba xadiisku mu kala go'an yahay mise wuxuu dhisan yahay aktarka culimadu waxay qabaan kulli waa waxa weeye waa mutasil oo meel waxa meel kale lagu itsaaliye qabaan bal mursalka soo lama yiraahdo mustalaha marka la dhiganayo mursalka Saeed bin Musayyib waa saxiix la yiraahdo soma waxay yidhaaheen culimmadu marka mursalka saciid musayib taabicigaas iyo ka imaamu maalik imaam maalik baa ka xoog badanba sida ibn cabdulbari iyo markaas waxaa weyaan sheeganay sarqaani iyo iyo sheekhan awjas ulmasaalig lamood iyo maalik sale aan ka soconno iyo culimo far badanba sida ibn oo kale balaqa waxa soo gaaray marka marka balaaqa uu soo gaaray bimacnaa dhowr nin baa udhexeeya laba nin iyaa udhexeeya laga yaabaa oo maba arag baa labada baa laga yaabaa oo saxaabiga muna arag meelo kala lagu itisaaliyey oo ku xidhiidha xadiidku wazayd binu thaabit labadaas saxaabi waxaa ka soo gaadhay kaanaa inay odhan jireen inay ahaayeen yaquulaani kuwa yidhaaha man adraka ragcata xabad ragcada qofka soo gaadha faqad adraka sidata salaadda uu soo gaaray sidata bimacnaa salaa weeyaan waxadathanii yaxyaa baa ii warran can maalik buu ka warran annahu balaqa waxaa soo gaadhaan abaa hurayrata kaal inuu yaquulu ki yidhaah min adraka ragcata qofka ragcad soo haleela faqad adraka sidata sujuudi buu soo haleelay macnaa salaadii o dhan aan ka soconno waman faataw qofka ay ka tagta laakiin qiraa'atu ummi lqur'aan faatixada markaa akhritaankeeda faqad faataw khayrun kahiiru baa ka tegay waxay ka dhigan tahay qofku markuu rukuucda ku soo gaadho ragcaddaa wuu tirsanaya laakiin waxaa weeyaan faatixadii maadaamay ka tagtay dee kii faatixada akhriyey ee imaamka la taagnaa iyo isagan dib ka soo gaadheen faatixadii akhriin isku markaa darajo maba haba isku fadlina maaha macnaha saasaa laga wadaa baabu maa jaa wuxuu ku baab yahay fii duluuki shamsi cadeedda iilashadeeda iyo wa gasaqi leyli habeenka mugdigiisa wuxuu fasiraya aayadda qur-aanka ahayd aqimi asalaata liduluuki shamsi ilaa gasaqi alleyli wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda وايه وحدثني يحيى بن ورمي عن مالك بن ورمي عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول كيلا دلوك الشمس عدد مرخص حويا الى شديد دلوك الشمس معناه waa maxay waa maylaha ila shadeeda oo cadad markay samada bartiga taagantay marka qiblada soo istaagto de xagga haday ka qabato wajiga samada bartiga taagantay laakiin waaxna haday ka qabato way soo shay ka dhigan tahay waaxna haday ka qabatana xaggan way jirtaa xaggan uma badan wali marka waa mayluha inay xaggaa u leexataa duluuku shamsi laga wadaa waxadaanii waxay u warramay yaxyaa can maalig uu ka warrayay can daawud ibnu xusein halkaa faa'iidaan idiin sheegi weyne dhegeysa daawud ibnu xusein ninka loo yaqaano waa waxaa weeyaan daawud ibnu xusein ninkaas culimmadu raxmatullaahi calayhim way isku daawud ibnu xusein culimo badan baa daciifiyey isaga iyo thawr binu zaydi nin la odhan jiray qadariye inay yihiin baan lagu tuumay oo qadariyadu waa qolada aaminsan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu horay usii ogaamaba jirinba ee markuu shaygu dhacan buu ogaadaabay qabaan waa qolo noocaasa waana qoladu nebigu sal slam yidhi alqadariyatu majuusi hadihi alumma in mariduu falaa tacuuduuhum wain maatuu falaa tashhaduun qadariyadu waa dabcaabudka ummaddan majuusta ummaddan weeyaan ee hadday xanuunsadaan ha u teginoo ha ziyaarina hadday dhintaan janaasadu ha ka qayb qaadan nuu nebi waa qolo noocaasa ah. qoladaasaa lagu tuhmay marka daa-uud ibnuxuseynkan iyo iyo markaas waxaa weeyaan thawr binu zaydin kadaalika markaas waxaa weeyaan khaarijnimo qolada khawaarijta la yidhahdo dadka badanaa waxa wey aada u gaalaysiisa qoladaana markaas waxaa weeya waa lagu tuhmaa la yidhaahaa darteed baa markaas culimo badan ay daciifiyaan imaam maaligna haddii waxa weeyaan abu xaatim raasi baa wuxuu leeyahy imaamu maalik hadduuna xadiidkaa ka warin lahayn waaba laga tegayaa xadiidkiisa weliga xadiid laga wariyey imaam maalik baa soo yardhaweeyey buu qabaa ayib markii intaa laga sii tago daawud bukhaari bukhaari laftiisuu ka wariya bal sita ummahaad oo dhan baa ka wariya daawud ibn xuseen lahaa haddana maca daalika soo saasa sababtuna waa maxay bidcadiisa dadka ugumuna yeelin baa layidhaha oo waxay idhaaheen bidcada labaa loo qabiya qofku inuu daaciyuhu kaalayaay bidcadan kusoo biiraay uu leeyahay iyo inuuna odhanaynin isaga unuu nafahantiisa aaminsan yahay hadduu de nafahantiisa u aaminsan yahay dadka ma dhibayo markaa oo diintii dhib badan ma gaadhsiinayo leanna keligii bay khaas ku tahay ma gudbinayo wixii markaasoo kale waa laga qaadan karaa culimmadu yidhaahayn cilmiga waxaa weye cilmiga waa inaad waxaa weye ciddaad ka qaadanaysa aad fiidiso ina hada alcilma diinu fanduruu can man ta'khuduuna diinakum maxamed nasiiriin yaa culimmadu sida yidhaaheen markaa cilmiga waa diin qofkaad ka qaadanaysa marka waa inaad fiiriso marka bidcadiisa daacima laakiin qofku hadduu daaciyuhu ugu yeedhayo dadka sidaan aaminsanaya aamina uu leeyahay bidcada dadka ugu yeedhayo dee laga qaadan maayo markaa ku filmaynaya markaa diintaadu kaa filmayn markaa haddaba daawud ibn xuseen bukhaari hal xadiid kaliyu ka wariyaa hal xadiid kaliyu ka wariyaa faa'iidaana qabso to kale daawud ibn xuseen hadda saad baa ku qoran soo ibn xuseen oo siin la akriyo muxadisiinta kuma wajidaba gebi ruwaadda muxadisiinta kuma wajidaba arki maysidiida taas qaacidadaana qabso daawud ibn xuseyn oo siin la akhriyo maba jiraba oo waxa weeyaan ruwaadda kamid ah nin iska caamo oo weeyaan liisa meelaha ku caabudin yahay garmaayo aan ka socono laakiin nin xadiis wariyo oo daawud ibn xuseyn la yiraahdo siin la akhriyo saad ka ma aan ka socono intaas waa iska faa'iido qaalo wuxuu yiri daawud akhbarani waxay warheen mukhbirun mid ii warramaya mukhbirun nin magacii maaha waa nin ii warramaya ninka warramaya waa iyagu waa cikrama marka sheekhiisa cikrama ah mukhbirun waa cikrama weeyaan ninka warramaya axaadiisa oo cikrama ka wariyaan waa wada munkar baa la yidhaha badana cikramaha laftiisa qaar tuhmaan oo culimmada qaybo ka mid ay daciifiyeen laakiin ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu leeyahay wuxuu cikrame culimada waaweyn buu ka mid yahay cabdillahi bnu cabbaas waana xoreeye addoon buu ahaa cidda ka hadashayna hadalkiisa lagu dhaawici maayuu leeyahay imaamu bukhaarina wuxuu yidhi taariikhulkabiirka cid kastoonu ognahay oo culamada muslimiinta ka mid a ah, cikrame xadiidkiisa u xujaysaa markaa waxaa laga yaabaa ragga barhkood inay cikramo duraan oo xadiidkiisa lama qaada inay yidhaahiin daaqada ka sod aan la soconno ana cabdillahi bnu cabbaas abdullah ibn abbas wa habru hadhihi al-umma sama habru hadhihi al-umma hijrada nabiga markuu maka ka soo jiro madiina tagay markay saddex sano ka harsanay meelahaas buu dhashay marka abdullah ibn abbas aan la socono ibn abbas marka wa habru hadhihi al-umma tafsiirka والله قدام بيه ترجمه القران الكريم كانوا يقولوا كده دلوك الشمس اذا فاء الفيء ويا حركو markuu soo noqdo bisooro kumido harku waxa weey gidaarka iyo geedaha iyo ka soo soo macna maarido adiga oo ka baxo وغسق الليل وغسق الليل معنيده حوا استماع الليل هبينكو اسو يماده iyo wadulmatu mugdigiis habeenku markuu madoobaado baa غسق الليل ilaa hadaba maxay noqonaysaa qiimi salaata liduluuki shamsi waxay noqonaysaa marka waa dhuhurkii weeyaan casrkuna iska soo iska soo hoosgalaya halkaas aayadda kaliya waxay culimadu yidhaahdeen shantii salaadood baa lagu sheegay aqimi salaata liduluuki shamsi waxa soo galaya waa maxay dhuhurkii casrka halkaas soo galaya Eh, waxa weeyaan eh, duluuk shamsi ilaa gasaq leyl gasaq leylna maqribka cishaagaa soo gelaya wa qur'aan alfajri subxi baa soo gelaya intaa keliya lagu jamciye oo mucjizaadka qur ka mid tahay aan ka baabu wuxuu baabyay jaamicu lwuquuti halkaa iska fahma imaam maalik caadaadkiisa waxaa kamid a ah kitaabu salaa ama dhameeyo baab ka daba keenaa uu kusoo khulaasaynayo waxyaalo kaga fiican yahay wad xiftii kale marka ahadiisi hadda oo dhan lagu soo akhriyay maskaxda ku xanuuntay buu ku khulaasinaya meel ku soo urunaya باب جامع الوقوت واختياش الصلاة بابك كل مني حدثني يحيى بن عن مالك وكورمي عن نافع عن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول الذي تفوته الذي كتفوت عبد الله بن عمر لو قرنيسا ومكثرين الصحابه تضبط الصحابي اما اللحده الصحابي ee xadiiska ugu badisay buu ka mid yahay oo kunka wixii ka sarreeya mugtiliin loo yaqaanaa kunka wixii ka badiya axaadiidta warintooda aan la socon marka ilaa lixan wato la gaasiya wal mukthilina baxdu maana su'aisha wa jabir al muqaddas wa kala saahibu dawsi wa ibn umar rabbi qini bil mukthilina darra asas warin jiray saahibu tal'at anwar wuxuu ri qaal wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam kafafuutu ay ka tagay salaatu asr salaad asr kaana ma wutiro way la baabiye ahlu ehelkiisa Soomaaliya xoriis ehelkiisa iyo xoolihiisaba isagoo la baabiye la mid tahay isagoo arkay macna reerkiinii dadkiinii oo dhan xoolahaagii wixii oo dhan aba arkin cagta la mariyo la baabiye la mid tahay macnaa saad u murugoonayso saas oo وحدثني يحيى بن عن مالك وكور عن يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر الخطاب با انصرف كبح من صلاة العصر صلاة عصر فلقي رجلا ننبو لكم عمر عمر بان لكم لم يشهد العصر عصر كان تكنوا كقيب قادنين فقال عمر وحيري ما حبسك ورمحاك داهي عن صلاة العصر صلاة عصر فذكر له رجل لك وحوشة عذر عمر دار فقال عمر وحيري عذر دار قوان كأقبلنا لكن ضففت والنقصان مسي lifaafka waxaa la yidhaahaa naqsiga loo yaqaana sida aayadda qur-aanka oo kale waylun lilmutafifiina hoog wuxuu u sugnaaday kuwa marka wax miisayaan nuqsaamiye dadka ka yadhindhima waaye aladiina yaktaaluu cala naasi yastawfuun waidaa kaaluhu waysanu yaksiruun dadka markay ka miisanayaanna waxaa weye iyagu way buuxsanayaan dadka markuu laba galaasi wataa markuu dadka ka miisanayo miduu hoos tumay oo aada u hulan buu wataa markuu dadka u miisayana miduu hoosta wax kaga soo dhuftay soo bataagan <laughs> buu miisaya aan la wuxuu markaa waa imaam maalik ardaygiisii ka wariyey kitaabkee qaala maalik wuxuu yidhi wayuqaalu waxaa likulli shayin shay kasta waxaa la yidhaahaa wayuqaalu waxaa la yidhaahaa likulli shayin shay kasta waxaa u sugnaaday wafaahu dhammaystir iyo wa tadfiifu nuqsaamin وحدثني يحيى بن ورع عن مالك بن عن يحيى بن سعيد الانصاري انه كان يقول كيرا ان المصلي qofka tukanaya la yusalli salaata salaadu tukan wamaa faatahu waqtuhaa walxaala maa faatahu una tegin wa waa xaaliyo maaduna waa naafiyo luuqahaan waa saas walxaala maa faatahu una ka tegin waqtuhaa waqtigeedu walamaa faatahu eh, walamaa faatahu wixii ka tegay oo min waqtihaa waqtigeeda baa acdamu weyn lamaadan hadda waa mawsuuliyo ow amase afdalu kaasaa yaa ka badan min ahli eelkii soomaali maalkiisa bimacnaa salaada waqtigeeda ka tegay baa ka weyn ehelkiisa iyo maalkiisa inay baabaan qaala yaxyaa wuxuu yidhi qaala maalik baa wuxuu yidhi man adrika alwaqta qofka waqtiga soo haleena walxaalo huwa isaguna waa madhab hadda isagu qaba iska fiiriya masala khilaafiya masaladani man adraka alwaqta qofka waqtiga soo haleena wahuwa alxaalo huwa isaguna fii safarin safar uu ku sugan yahay fa akhara salaata salaaddii dib u dhiga saahiyan isagoo halmaansan oo naasiyan ama ilowshan oo farqa u dhexeeyo maxay sahwiga iyo nasyaanka farqi baa u waxaa la yidhahaa sahwiga shayga ood ka mashquulshaa la yidhaahaa shayga waad xasuusan tahay samee baana is leedahay laakiin mashquul baad kaga jirtaa nisyaankana waxaa la yidhaahaa inaad ilowdaba adoo xasuusnaa baad ilowday zawaaluhu qulmaa culima nisyaan walifiyada maraaqa sacuudi saas odhan jira aan ka socono marka intaasaa udhaxaysaa saahiyan oo naasiyan xataa qadima calaa ahli ilaah reerkiisi waa u galayba suu soo socday salaadii safar bay kaga tagtay wuu soo hoyday wuu soo nagaadayba annahu in kaana qadima annahu isagu in kaana haddii qadima kii soo galay calaa ahli ehelkiisa u soo galay walxaalahu isaguna fi lwaqti waqtigii salaada ku sugan falyusalli ha tukada salaata almuqiimi midnagii salaadiisa wain kaana hadduu yahay qad qadima kii u soo galay walxaala qad dahaba waqtu waqtigii uu tegey falyusalli ha tukada salaata almusaafiri qofka musaafirkaa salaadiisa liannahu inamaa yaqdii liannahu isagu inamaa yaqdii uu qalaynu مثل الذي كي او كله kaana aha calayhi dushiisa qaala maalik wuxuu yidhi wahaadaa kaasi alamru waa amarka wahada alamru amarkan isagii huwa isagu alladii kii weeyaan adragtu aan ku haleelo on ku gaadhay calayhi dushiisa annaasa dadka dadka wuxuu ka wadaa culummada isagu waaye wa ahlulcilmi iyo ahlucilmiga bibeladina wadanka yaga wa ahlulcilmi iyo ahlucilmiga bibeladina magaalada yaga macnaa madiinu ka wada wa qaala maalik wuxuu yidhi maalik intaan halkaa gaadhin wuxuu qabaa maalik musaafir baad ahayd salaadii maalan duhurkaa kaa tagtay saad u soo socotay reerkaagii baa timaado o tukan weli salaadii waktigii duhurkaoo taagan haddaad timaado oo safarkii ka soo gasho salaada waa tukan waanad dhammaystira afarteed ragcadood haddii laakiin waktigeedii oo baxay aad soo gasho laba ragcadood baa tukada leanna markaad musaafirkaad maxaa lagu lahaa laba keliya soo maha labadin baa haddana lagaa rabaa buu leeyahay oo isagu madhabkiisu waa sidaa madhabkiisu isagu sidaasuu qabaa imaamka raximah llahu tacaala afar baad tukan buu qabaa haddii aad markaa adoo musaafir hadday kaa tagtayna oo waktigiina uu baxay waxaad tukanaysaa laba u qabaa qowlkan marka yaa ku raacsan abu xaniifa sidan qaba waa madhabu xanafiyana sidaasuu qaba laakiin imaamu shaafici raximah tacaala wuxuu leeyahay laa imaam shaafici wuxuu leeyahay suuragal maaha buu leeyahay iyadoo dhammaystiran baad tukanaysaa oo wuxuu leeyahay labada mas'alaba ama waktigii ha baxo ama yuuna bixine salaad iyadoo dhammaystiran baad tukan buu leeyahay masaladaas oo waxay yidhaaheen qofka salaada ilo salaad maalan ilooba isagoo nagi oo reerkiisii jooga isagoo musaafirana wuu xasuustay ama isaga oo musaafiruu iloobay isagoo reerkiisii joogana uu xasuustay siday marba ugu waajibtay buu tukanayaa oo tan isaga oo reerkiisii jooga uu iloobee ka tagtay musaafir safarkana uu ku xasuustay uu dhammaystiray ta isagoo musaafirkaa uu iloobay isagoo reerkiisii jooga uu xasuustayna uu dhammaystiray waxa weeye uu dhammaystiray labadaba kaas waxaan jeedaa laba ragcad tukanaya waa sida ay qabaan maaligi abuu xaniifa oo tan markay ka tagaysay wiilaan dad halkaagoo joogay ka tagtay bas waxa sameeysan marka dhamaysan marka waxa weeye musaafirka ah in laba ragcadood ay ka tageen taa waxa weeyaan eh, waa dhamay waadeen iyadana waa gaambiidaan أبو حنيفة ساس yahay سفيان الثوري ساس ورعسية سفيان الثوري أبو حنيفية إمام مالك باسدان قبا هذا وحكو يمد إمام أوزاعي إيه إمام الشافعي إيه أحمد بن حنبل وحي قبان وروح baxa حشيخ salaadan wuu dhammaystirayaa bay qabaan oo waxa weeyaan haddii isaga oo reerkiisii jooga oo salaadan ay ka tagtay oo safarka ku tukaysiray aduu isagoo musaafira ah, ama isagoo musaafir ay ka tagtay isagoo reerkiisii jooga tuka weysiray labada masalo uu dhammaystirmayn ayagu imaamu shaafici iyo imaamu usaaci iyo imaamu axmed hase qolyo kale oo basriyiinta kamida sida xasan basri iyana waxay yidhaaheen may waanu kala qaadaynaa anagu hadduu qofkii ilooba reerkiis isagoo jooga kadibna salaada uu xasuusay isagoo musaafira ah, wuxuu tukan laba ragcadood kaliya waa cagsi sooma haddii laakiin uu salaada musaafirnimo ay kaga tagto isagoo deelkii joogo xasuustana u dhamaystir weydaan way sii kala bedeleen wax noocaas aan ka soconno وقال مالك وحورا الشفق الحمرة وعصينك الذي كاصوا في المغرب المغرب كخصوا فإذا ذهبت الحمرة عصان قاسم الخطر فقد وجبت فقد وجبت ويواجبتي صلاة العشاء صلاة العشاء وخرج وخرجت من وقت المغربي واتكبح لوقتك صلاة المغرب ندي عمر صلاة وقتك بحد كان وقتك ما بقريبه وحدثني يحيى بن ورمي عن مالك وكورمي عن نافع أن عبد الله بن عمر أيا أغمي لمير دور عليه دشيسة وبصوحيبا فذهب عقله عقله سباتي قبل وحوى يومير دوري فلم يقضي الصلاة الصلاة من رسوق الله لأن المذهب كيس وحويان إغمها يوالين واسو حكم بقبع قف أدو الصوحو مير دورمو صلاة دين وقت يدي وبحا إستغى مركز حويان صوحسا oo salaada waqtigeedii oo tagay uu soo miirsado waa nin waalnaayo salaadihii tegayda nin waalama loo qabsan waa saasuu kale u qabaa marka inaan la qalaynin buu qabaa madabkaasuu qabaa cabdillahi bni cumarna radia allahu canhu arda waxaan ka soconna culamada qaybo kamid a ah waxay qabaanba wax salaadoo wax qalan la yidhaha sidiisa maba jiray qabaan aslanba waayo salaadu owqaad bay leedahay haddii salaada waktigeeda laga saarayana waxaa jira waxaa weeyaan dawaabidoo jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir iyo howlo noocaas ajnabida laakiin salaad aada maalan kaa tagtay oo aada iloobin oo aada markaas waxaa weeyaan aada cudurdaar kaluna jirin laakiin laga yaabo inay kasba kuu dhaagtay oo wax kale aad ku mashquulsanayd qaada male ba yidhaha salaadaasi sida ibnu xasmi oo kale fi lmuxallaa saasuu leeyahay aan qaala maalik wuxuu yihi wadaalika arrintaasi waxaa weeyaan fiimaan nara sidaanu anagu arkaynaynu caqiidaynayno wallahu aclam ilaahay waa garane ana alwaqta waqtigu qad dahaba wuu tegay dee fa amaa man afaaqa qofka soo miilsada filwaqti waqtiga dhexdiisa fa inuu yusalli dakaas wuu tegay ah, oo ninka waa laftiisu haddii uu waxaa weeyaan eh, ilaahay u caafiyo isagoo waqtigii salaada uu joogo dee wuu tukan weeyaan ilmaha sabiga hadduu qaan gaaro waqtigii salaada isagu joogo dee inagu saama sanad ma tirsanaa sooma waagii raxtaa bilaa lagu daljiyay hadda bilaana waa laga raya waxaa la rabaa da-daada markii lagu weydiiyey inaad jiraa waxaan jiraa markaas waxaa weeyaan labaatan sano iyo shan bilood iyo waxaa weeyaan iyo laba maalmood iyo hal gelin iyo saddex saac iyo badh <laughs> ah, aan ka socono markaa dee mahasabigina uu qaan gaaro waktigii salaadoo jooga dee isaguna wuu tukani gabadhii xaayadada ahayd ee cudurdaarka waxaa weeyaan daahir khayan haddii iyaduna waxaa weeyaan uu dhiiggii ka gooy daahirowda iyadoo markaa waktigii salaadu joogo iyaduna way tukani wa ilaa akhiriha baabu nawmi can salaati salaad in laga seexda bal ka waran اللهم السلام عليه تقلان وحدثني يحيى ويورني عن مالك وكورني عن مشاب وكورني عن سعيد المصيب وايه ابن شهاب كان مقعيس يا شيقية هايه محمد بن مسلم بن عبيد الله الزولي صح هايه يحيى سعيد بن مصيب أنا رسول الله سعيد بن مصيب يسوي مرخص حويا ما له نقول اسمه سعيد بن مصيب وهذا مصيب كاس وحي علماء قيمة كبيرة مصيب بن حزم وانا سير راجحة قال خذ لك واحد مصيب بن رافع ويا ولا قص عنه مصيب لكن لما أرنيه مصيب بالا أرنيه wuxuu yiri man sayyaba abi sayyabahu Allah wa ka wartay afiya socona wuxuu yiri ana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam xiina qafala markuu قفل مرقو كسو نقضي من خيبر قفل بمعنى رجع وزن ومعنى مرقو كسو نقضي خيبر اسرع وقوري حتى اذا كان من اخر الليل هبينك اخر جيس مرقي سوحا يكدوي بو عرقه صدقي وقال لبلال لو خو يري اكلا ما الى لنا انغا الصبح صلاه الصبح ها اكلا معنى احفظوا يا ساده قرانك قل من يكلاكم بالليل والنهار والنهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه واصحابه واصحابتي wakala bilaanna wuu xifdiyey oo salaada waqtigeedu ilaalinayay maa qudilo lo intii loo qadaray uma sanada wuu ku tiiriyey ama uma sanada wuu ku tiirsaday idaa raaxilatii hashiisii oo fadhidu saa ugu tiirsanay markaa wa huwa muqaabil alfajri isagoo salaadii subaxna ay soo qaabilayso faqalabadu caynaahu labadiisii indhood baa ka qaali noqday dee hurdaa qabatay falam yastayqid rasuululahi muna soo toosin sala allahu calay wasalam walaa bilaalna ma soo toosin walaa axadun qofna ma soo toosinoo min rakbi dadkii jamci meesha dega ka mid ahaa xataa darabathum shamsu cadeed ilaa garaacday cadeeddii intay soo dheeraatay ilaa kuleelkii cadeed uu qabtay waay fafazica rasuululahi sal slam baa soo argaxoo soo booday faqaala wuxuu yidhi bilaal riwaayaadka barhkood waxaa ku qoran manusaqa barhkood faqaala maa haadaa yaa bilaal midnigaya faqaala maa hada yaa bilaal mise fafazica fafazicada iska daa waaya faqaala wuxuu ihi bilaal yaa rasuulla rasuulka ilaahayow akhada binafsi naftayda waxaa qaabtay alladii kii akhada qabtay binafsiga naftaada hurdadii kula tagtay rasuulka ilaahay unbaanay la tagtay faqaala rasul wuxuu ihi sala allahu alay slam iqtaadu guura ina marii macnaha meeshan ka kaca meesha moogtahay dhibaatada kuu qabsato waa la iskaga taga marka meesha dhibaata ay nagu qabsato salaadii bay naga tagtay waa meesha dhaanu fadhiyeen dhaafiyo guud ha iqtaadu guurowna mariya fabacasuu way direen rawaaxilahum gaadiidkoogii waqtaaduu shay-an wax yar bay socdeen ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا بلال فقام الصلاه الصلاه واقيمي فصلى وتقي بهم يغي رسول الله رسول الله تقي صلى الله عليه وسلم الصبح صبحي ثم قال وحور حين قضى الصلاه الصلاه مرخو دمي من نسي صلاه صلاه صلاه قفك اللوبا فليصليها تكذو اذا ذكرها مرخو حسوسه فان الله تبارك وتعالى يقول حليا في كتابه اقم الصلاه الصلاه اوك للذكر اي لاجل الذكر مرخو حسوسه هذا تفسير كده آد بالاسكو هيا qola wax bay yiraahdeen laakiin hadda tafsiirku ku wada sheekh waxa weeyaan salaada markaad xasuusatid weeyaan oo lidikri ay lidikri salaati salaadeeda xasuusteeda markaad salaada xasuusatid markaad tukan markaas وحدثني عن مالك بن قورن عن زيد بن أسلم زيد مرقى وحويان آه أنه قال زيد وحويل ومرسل حديث مرقى باتفاق ومرسل لكن دي حديثك مع حديث ركوين يسوى متصلة أنه قال وحويلي لزيد بن أسلم وتابعي ولمات التابعين تا يدربوا كمية ووينين مرقى وحويان منعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وحويل مرقى عرق رسول الله بعد صلى الله عليه وسلم ليلة النبيل بطريق مكة وضع مكو دغي وضع مكة لو سيمر معنا مدينه marka laga soo socdo wakala bilalan bilal wuxuu u tala saarto u wakiishay an yuqidahum lis salati saladinu toosiyo faraqada bilal bilal ba seexday waraqadu iyagina way seexdeen hatta istayqadu ila ay soo tooseen wal xalaqad talacat alayhim shamsu ala day ku soo baxday fastayqada alqawm قومكي ويتوسيق والحلقة فزعوا أي أرققحين نحين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا إلى فولان قادرك كحيان حتى يخرجوا إلا يكبحيا من ذلك الوادي تقى إساقا وقال وحويري إن هذاك كان وادي واتق به إساقا شيطان شيطان كسرية واتق شيطان من نوع قليه inaga talaabiya toga farakibuu gaadiidka ugu fureen xataa akhrajuu ilaahi baxeen min daalika alwaadi toga isagaa ilaahay ka baxeen uma amarahum sallaahu amray sala allahu alay wasalam an yamziluu inay markaas waxaa weeyaan degaan wa an yatawabaw inay weysiistaan wa amara bilaalan bilaal buu amray an yunaadiya bisalaati salaada inuu ku dhawaaqo uu u adimo macnaha aw yuqiima uu aqiimo labada raay marka way jiraan فصلى رسول الله باتكي صلى الله عليه وسلم بن فصلى رسول الله باتكي صلى الله عليه وسلم بالناس ددكي ثم انصرف اليهم وصو حقه وصو قدومي انا صلاه مركو تكي وحقه وصو جيسري والحال قد راى ورك من فسع مرقق خوغي فقال وحوري يا ايها الناس ددكيو ان الله الى سبحانه وتعالى قبض او قاضي ارواحنا نفتينا يروحدينا ولو شاهدوا دوننا لردها الينا وينو سو علنها في حين غير هذا وقتي وقتي اي توسنه انا هين وينو سو علنا الى هذا دونه آه Eh, وده وحويا يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فإذا رقد أحدكم متكم مرخو عن الصلاة الصلاة وكصيحنا أو نسيها اللوبة ثم فزع إليها حق وصوت وصمعنا أسوأ أرقحه فليصليها كذو كما سيدي كانوا هيصليها كيوتو كذا في وقتها وقت قيدة والصلاة ما ينقل الله ما أهبي لهم qolyahan diidan qallaha wax qada ma wajda leh salaadan qada maaha oo sababtoo maxay riwaayaadkan waxaa weeyaan ayaa laga ayaa laga qaadanayaayo waktigeeda oo markaad xasuusatayba waa adaa un gebigeeduba iltafata rasul lah sal slam wuxuu daymooday ilaa abi bakrin buu daymooday faqaala wuxuu uhi ina shaydaana ataa bilaalan bilaal buu walxaala huwa bilaalla qaa'ibun uu taagan yahay oo yusallii uu tukanayo fa adjacahu wuu seexiyey iska seexa buu ku yidhi falam yazal kamuuna zuulin yuhadi-uhu inuu dejilayo shaydaanku madaxuu kuu salaax moogta iska seexa ma dhowa habeenkii waay aan ka socono wasayaal cajiibana inta ku saaro yaayiba kamaa yuhadda-u sabiyu ilmaha yar sida loo waxa weeyaan salaaxo xataa naama ilaa uu seexanayo ilmaha hooyadu markay seexana saas iy lulushaayo waxaa weyaan dhabarka ka hel salaaxdaa soo mar suu lulunayuu dhabarka uga salaaxayo saaxiib bilaal buu waaye ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا وحو يري بلال بلال بو يري فاخبر بلال بلال وحو ورمي رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي كي او كلي اخبر رسول الله وكور صلى الله عليه وسلم اخبر رسول الله رسولك لا ورمي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ابو بكر محو كيري نبي صلى الله عليه وسلم شيطان با بلال سيدي كيري isna sidin buu ugu waramayo shaydaan baa yimid oo yiri habeen ma dhawooya فقال ابو بكر وحوري اشهد وحن مرخاتك عيا انك رسول الله رسول الله تعالى يعني وحي با نبي لوgu sheegay sallallahu alayhi wasallam mucjiza باب النهي لبيتان الاسكريم يبابي عن الهاجرة ها عن الصلاة الصلاة التي تقول بالهاجرة وقتها على الكويركا هاجرة وحي وقتها عدد أذى وكل شيء عدد وصواب برتك إذا تاغنتها حدثني حدثني يحيى بن ورهي عن مالك بكر عن زيد بن عاصم عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار وتابع شيخ حديث مرخو مرسل لكن مالك الامر خاص حويان لغو waxa weeye allahuma mustacaan lagu lagu ijsaariyey waa mutasil an ka socno cadaa bn yasaar alkhuraasani ana rasuul lahi sal allahu alay slam qaala wuxuu yihi ina shiddata alxarqi kulaylka aadka usii darani min fayxi jahannama jahanama markaas waxaa weeyaan neeftiisuba ka mid yahay jahanama soo neefsatay macnaha faida ishtadda alxarqu kulaylku markuu aada u adkaado faabdudu can salaati salaada iska qaboojiya oo markaaba hagelina u yarkaadiya maxaaba inaga loo kaadinba qaboobiyo waxaas waxa weeyaan jamcu intuu imanayo loo kaadi maayo ولا يسكتون أقيمك وحويا أي آذان هي المرخص حويا ولا أقيمي ما أدري كل حلو أنتم أسكسوا الويسيسين وكل فرم القاضي أقيم في القاعين جامعي وحلقيا أنت لا تكت إمامك الكبر من haddii ka waran waxaa weeyaan saddex jeeroo isku xigta min laba saf la tukado ama min saf iyo bar inta imaamka la tukatay mayna ka badnaynba waa in la yag sugan salaad waqtigeeda ma baxaye waaye le nebigu sal slam cishaayigoo kale matalan markuu arko waxaa weeyaan dadkii hore iskugu yimid de hore buu tukan jiray markuu arko dadkii dib u daahayna wuu yag sugu jiray laanta waxaa weeyaan midda kale qadar dee midi qofi intuu soo cashay cunto uu cuno waxa weeyaan uga soo bogto uu kasoo farxasho qumaatuga waxa wey isagoo aan caro in qumaatuga yimaado qadar intaa le waana udhexeeya laakiin haddaad aqiimka aadaanka maqasho adoon weyse qabin ood weysaysa istiraado adoon waxaa weeyaan lagu hiba gaarin baa la aqiima ya salaada lafteedii waka aadaankii iyo qiimkii iyo salaadii intaasoo dhan waxaa laga yaaba shan iyo toban daqiiqa inay soo noqdaan salaada keligeed baa labayntaa laga lagu jiro cajiib wada meel baa loo yaacayay meel arba arba garo kaas wa qaale wuxuu yidhi nabigu sal slam ishtakat innaaru naartii baa markaas waxaa weeyaan ayaa camatay إلى ربها ربي يدو عمتي فقال وحيتي يا ربي ربي يو أكلوا عني بعض يعني بركيقو بعضا بركة كلام فأذن الله وحوئ من نبي صلى الله عليه وسلم بنفس إلى أن يفسشه في كل عام سنة كسته نفس وحي نفسشه في الشتاء وقتها مرخص حي حقاقا إيه ونفس النفسشة في الصيف وقت جداك وحدثنا مالك بن عن عبد الله بن يزيد مولى عن عبد الله بن يزيد المخزومي المدني الأعور بريدا ها إيش يلعورنا وحير وإلا مرخى وحود الشيء وحود انتي بقول يا فرط سداد جلو مرخيت كسو عبد الله مولى أسود بن الصفيان أسود بن السفيان قدونك وحريوها أسود بن السفيان بن عبد الأسد بن هلال بن أبي سلامة تويا أبي سلامة سو ما هي مرخى صحاوية أم سلامة الزوج هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم marka waxa weeye halkaas uu galaatay fiirtiisuna ninkana arabi salaamata ibn abd alrahman auf an muhammad ibn عبد alrahman thawban muhammad ibn بن عبد thawban al الثوبان al-qurashi المدني وثقة تابعين تحديحات كمدية باريس كاسو عاد عن ابن وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري إذا اشتد الحرق كليلك مركو آذوا أكاذا فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحرق من سيحي جهنم وذكر وحور الشيغي أن النار اشتكت إلى ربها إلخ وصور الحديث وحدثني عن مالك عن ابي الزلات ابي الزلات بني عيسى حليل عبد الله بن ذكوان القرشي المدني وفقيه تابعين يريد كميديا من ذاك سيده تابعي ويل يا وين marka lagu leeyahay daada maaha daada maaha waxa weeyaan waa inta saxaabi iyo saxaabada wax ka warrama la fiirinaya oo taabiciga hadda 20 saxaabi ka warramay ee marka waxa weeyaan laga yaabo inuu markaas waxa weeyaan soddon jir yahay iyo taabiciga lixdan jirka ee shan saxaabi ka maqlay ka markaa soddon jirkaa weyn maadaama saxaabadu ka bartay ay badan tahay markaas markaa markii yari iyo weyn la tilmaamay waa sida macnaheedu an al-acraj acrajna waa laangare cabdiraxmaan bnu hurmis baa magaciisa la yidhaah waaya yiraahdo waay an qasana ana ibn ta'ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam qalu yashtad al-harq fabridu 'an as-salati fa inna shiddat al-harq min fayhi jahannama باب النهي لبتال يسكري باب عن دخول المسجد مسايك إلا لقلوا من ريح الثوم toonta markaa urteeda wa taqdiyat alfami iyo afkoo la daboolo fi salaati badhigaya taqdiyat alfami fi وتغطية الفم في الصلاة بريه بس في الصلاة وكم غنتها يا كم غنتها آه، في الصلاة بيشا في جلت الكاس واي وتغطية الفم في الصلاة في الصلاة صار دحين قفكا مرقى القصمة نسخ بدن كوغ مرقى صحويا حمد بدن على لغمهي حدثني يحيى عن مالك عن شهاب الزهري عن سعيد بن صيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول من أكل من هذه الشجرة جيدا قفك الصاعرة فلا يغرب فلا يغرب مساجدنا مساجد نسو دواني يؤذينا بالريح الثوم يؤذينا أيونا نقول دبين أما ده وحاوية يؤذينا ونقول دبا مركو مساجدي يماتو بالريح الثوم باشا طوانت ليلاه أرتيذا رواية رواية جابر يضحك سرا وليقعد في بيتي قولي ليس أسكفر فريس يقول ذاتك نبي ha marka lama ogola in yar wax unayo dadka dhibaya in markaas waxa weeyaan haddana ee <laughs> lala soo galay sigaarna ka waranba yaa ka wadano maanta haddii wuxuugu markaas waxaa weeyaan wuxuugu lagu dhaqmi lahaa waxaa weeyaan dadka badanaa sigaarka caba waa la caydhin lahaa say u waa laga eryi lahaa waxaan ka socona ilaa ay markaa ay soo saxaan waxadathanii malik can cabdiraxmaan mujabbar cabdiraxmaan bin mujabber waxaa la cabdiraxmaan bin cabdiraxmaan bin cumar bin khadaab bin mujabber waa hiqa aan ka socona أنه كان وحوى يراكي أرخصال من عبد الله بن عمر إذا رأى الإنسان قفك مركو أرخي يغطي فهو أفكيس سوى الدولي وهو يصلي وكا سوى jabada thawba marada uu ka soo jiidi jiray canfiyi afkiisa jabdan jiiditaan shadiidan aada u daran xataa yansicahu ilaa uu ka siibaya canfiyi afkiisa qof saal hadduu arko saal hadduu arko afka ku qabaneerona uu ka jiidi jiray lama ogolo oran jiray marka oo wuxuu leeyahay sunnada kuwa soo ariyay mara afka la saaraayo gacanta ku soo arrintuu leeyahay waa dadka sunnada aada u dabaqa inaa lilaah حديث هو مرسل لكن هو مسلم في صحيح موصولي ما حديث أقدر لنا كتاب الظهار ظهار ذي بكتابه ظهار حق اللوقات عنه وحلو يقنا النظافة بلو يقنا نظافة بلو يقنا بلك سعاه دوايه حق إسلاحة فقادر وحوية قانين الخلوص من الأنجاس والمستغذرات baa loo yaqaanaa waa in laga dhexbaxo oo la iska nadiifiyo oo la iska nadiiso waxyaalaha wasakda iyo nijaasaadka baabul camali camalka la qabanayo fi lwudu'i weysada dhexdeeda alcamalu fi lwudu xadathanii yaxya bn can maalik can camr bn yaxya almaazini can abihi abihi camr bn yaxya bn eh, eh, almaazini can abihi abihi waa kii camarka ya can camr bn yaxya almaazini can abihi yaxyaha sax المازن عن أبيه يحيىها صح وأيها كسعنا الثقة ديواشا وحاول ينكن تابعينتك كمدها وعن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم حكيري عبد الله بن زيد بن عاصم الأنساري وهو جد عمر بن يحيى المازني عمر بن يحيى المازن وأويه وكان من أصحاب رسول الله من صلى الله عليه وسلم asxaabta rasuulkuna kamid ah sallallahu alayhi wasallam hal tastadiic ma wadaysa buu ku yiri an turiyana inay tusiso kayfa kana rasuulullaahi rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yatawaddaa ki weysis faqala wuxuu yiri abdullah ibn zayd ibn asim nacam ha waan ku tusini ee waa practical weysa sumaad weysa caadi ma dadka laga dhaadhicinaya sadalti halka waxay ku baarujinayaan dad baa waxay yiraahdaan markaas waxa weeyaan hadii salaada iyo iyadoo la tukanayn sujuudi iyo rukuucdi iyo la tiltilmaam waa lagu gaaloobayna waa istihzaa billahi billahi وجاسيس فينا حبك مجرى ورقاس مسعني ويسد سو واجب ما ثم جاسيس وتصالح كليه فأفرق على ي... فدعاه حصوق هذه بوضوء ويس فأفرق على يده قعدي سوق شوي eeg wadooyin hadii la yiraahdo wowga la kordhabo waxa lagu weysaysanaya ee biyaha loo yaqaana wuduu hadii la yiraahdo weelka laftiisa weeyaan wakaas وحاول فأفرق على يدي قعندي سكوشوي فغسل يدي لبيس قعبات وميري مرة مرتين لو لما جهر معناها فرح لكي ثم تمم مضى ولقلقدي واستنثر صداهل سوسميو معناه waxa way intuu fiifiro hadana iska soo daadiyay thalathan saddex jeer thumma qasala wajhu wajdiisi u dhaqay thalathan saddex jeer thumma qasala yaday qacmiisi u dhaqay marqateen marqateen laba laba jeer Allahu akbar ila almirfiqin jiqlooyinka laga gaaro thumma masaha ra'su madaxiisa masaxay biyadee labisa qacmadu huma saxay fa aqbara bihima u soo qaabiliy wa adbaru dubur jeedi halka cunada qayb ka fudhayna waa sidaa oo halkaas ka soo bilaabay xagga qadar kusoo bilaabay saasuu soo waday halkaasuu keenay wa adbara haddana saasuu celiyey weyaan culamada qabiilkood waxay yidhahdeen maya meesha taqdiim wa taakhiir baa ku jira waxaa la odhan bay yidhahdeen faadbara bihimaa wa aqbala oo saasuu u jeediyey haddana saasuu u soo celiyey midkaa doonta dheh ama xagga ka bilab xagga ka bilab bada wuxuu ka bilaabay bimuqadami ra'si waka sidan baa wakaas marka xadiis marka waxa ka cadada inuu taqdiim taaqir ku jiro oo fa aqbala bihima ay fa adbar bihima dib u jeedi wa aqbala bihima oo soo qaabili marka bada wuxuu ka bilaabay muqaddami ra'si oo halkana saasu wadi thumma dhahaba bihima u geeyay ila qafa qadadkiisa halkaas thumma radahuma uu soo celiyay xaqan ku soo celiyay ila hatta raja'a ila uu ku soo celiyay makan alladhi bada min meeshu ka bilaabay oo halkaas xagga marka maxaa ka cad فأقبل بهما هدين إلى وسوق قابلي حقا اسكسو بالله وكعت صومه وأدبر دور جديد دبوا علي ساسا كعد لكن وانا تقديم وتأخير خلقنا نظامه فأدبر بهما ودور جديد دب هلكا سوقي وأقبل بهما وسوق قبل حق الخير ساسا صح سيدا قيسا ضباب في السلس وآية ثم غسل رجليه لما دي سلقوا ضميري حديث بخاري مسلم باسو صاري هلكا سوقي سيدا كل مي وحدثني عن مالك ويقول عن ابن الزلات مقعي عبد الله بن الزلات عبد الله بن ذكوان عن الأعرج مقعي عبد الرحمن بن هرمس عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحدي اذا توضا مرخ ويسي احدكم متكين فليجعل هيله وامر صومه في ام في ام في سنكي سما انبيو ثم لا ينفر حيس كسو داديو في فسيرا ومن استجمر لكذا بيا سنك غليسو او في سو ما ما زولي wamanistajmara qofka dhagax ku isinjaysanna faryutiltileeraa ka dhigo oo iyada saddex ama markaas waxaa weeyaan ama shan saas oo kale bukhaari muslim baa soo saaray marka ayib xaggaa weli baa tana sandaariska mawaajiba mise waa sunne kolle madaahibta toddobaadka dambayna wax ka sii sheeg sheegi doonaa laakiin marka la isku duuduwo misala khilaafihi calal qawli raajix waa waajib وحدثني عن مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وقصناته فعلها وقصناته الله بضبا قولا وفعلا عن مالك عن شهاب عن أبي إدريس الخولاني نقول نقول عصمك عيسو حالي عائد الله عائد الله بليلها أبي إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله الخولاني بليلها خولان وأووغي ويانو خولان بن مالك بليلها خولادنا وقبائلك ريها مدام بك من إلى آخرها كسي سعو على مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي من توضع قفك ويسيس فليستغفر في فصيرها ومن استجمل قفك نحكو يسنجيسنا فليوتر تنسل لك دقو قال يحيى وحولي سمعت مالكا بان مغلي يقول يسقل في الرجل منك يتمضمض لقنا ويستغفر ويستغفر في صالح من غرفة واحدة qaadasho kaliya inahu laa ba'sa bidalika intaa dhib kuma sugno biyihii soo qaado qayb ku luqluqo marka intaad kafka ku haysato qaybna ku sadaanso oo hal kaf kaliya inaad labadii isku mariso dhib male bal culimada qayb kamid ah taas ama sunno fiican bay yidhaaheen حدثني مالك عنه أنه مالك بلغ وحسوق أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة إنه صوق لي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ويده وعائشة ولا الكيد طيب زوجنا من النبي حاسس صلى الله عليه وسلم يوم مات مالك انت سعد بن ابي وقاص انا لله فدعا بوضوء ويسو سو قادي بيو فقال له عائشه كنت يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء ويسو كحيل دheerow اذا soo mudrij فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول صور وين هو باصنا للعقاب عرب من النار نار حقين والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم